bsmi اllah alxamdu lilah rab اlcaalamiin uma الsalaaةu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcla aalihi waصaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum sheykhuna asheekh salix abdillah alcuseymiy gafar allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila isfaami cayna can camr bni dinar can abi qaabusa ml cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi waaalihi waslem alraaximuun yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum fi اsama wmin طrائq الرحmة رحmة للمcalimiina bالmتacalimiina بإqrاءi usul mtun khاصة usul xadiiث المصطفى wrasuul المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabati أجمعin yfuz بsacاaت الcجل الأجل fahada huwa الmجlis الثاني min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi sunan النsائي في leylaة الأxد الmuwaafiq للعشhرين min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 laakiin nusakda kale waxaa ku qoran qaala shaykhu اlimaamu alcaalimu الrabbaaniyu الruxla alxaafid اlxuja الصamadani abu cabdiraxmaan axmed ibnu shucayb ibnu cali ibnu baxr annasaa'i raximah اllah intaas ayaa ka horeysa kitaabu طahaara qaala wuxuu yidhi ashaykhu shaykha wuxuu yidhi alimaamu ee imaamka ahaa oo lagu dayanayay alcaalimu ee caalimka ahaa alrabbaaniyu rabbi loo tiiriyey oo kii rabbigiis loo tiiriyey ahaa amaba ee barbaaryaha ahaa alruxlatu ee loo safraayey alxaafidu ee xaafidka ahaa alxujatu ee xujada ahaa oo isaga la cuskanayay xagga cilmiga xadiidka alsamadaaniyu allihii samadka ahaa loo nisbeeyey abu cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabihii axmed ibnu shucayb ibnu caliy ibnu baxr annasaa'iy raximah llah wuxuu yidhi kitaabu ahaara kitaabkan waa kitaabka dahaarada ayuu yidhi weyaan imaamka annasaa'i intaas oo laqab ah ayaa lisu daba dhigay macaanida ay xambaarsan tahayna wax sahlan ma ahan caalim marka la yidhaahdo waa qofka cilmiga ku tilmaaman markii rabbaani la yidhaahdo dhowr macnaba waa loo sheegaa alcaalimu aladii yugadi اnnaas bisikaari اlculuum qabla kibaariha ninka cilmiga yaqaano oo cilmiga kiisa yaryar dadka qada ugu dhiga oo ku barbaariyo inta kiisa culus oo weyn aan la gaarin kaas rabbaani ayaa la yidhaahdaa markii u geeriyooday alimaam alxabr cabdullahi bn cabaas radia allaahu tacaala canhuma markuu geeriyooday ayaa ninka la yidhaha moxamed ibn xanafiya maxamed ibn xanafiya waa taqaanaan moxamed ibnu cali ibn abi aalib maxamed alxanafiya ayaa la yidhahdaa faadimo mayna dhalin radia allahu taala ardaaha maayna dhalin haweeney kale ayaa laga dhalay markuu cabdulahi bin cabaas dhintay ayaa wuxuu yidhi maata alyowm rabbaani haadihi lumma ummaddan rabbaanigeedii maanta ayuu dhintay saas ayuu yidhi muxuu ahaa calayhim raxmat ullahi jamiican imaam cali ama sayid cali radi allahu taala ardah ayaa wuxuu dadka u qeybiyey saddex qeybood qeybta koobaad wuxuu yidhi caalimun rabbaaniy caalim rabbaani ah wamutacalimun calaa sabiili najaa iyo qof waxbarana oo jid badbaadahayo lagu badbaada adduunya akhraba kan saddexaadna ama qeyb saddexaadna wa hamajun rucaacun atbaacu kulli naaciq dad waxaa weeyaan waxma kasta ah oo gebgeblayaal ah oo cid kastoo dhawaaqdaba iska dabagelayaan saddexdaas ayuu dadku u qeybiyey qof waa caalim oo rabbaani ah qofna waxaa weeyaan waa qof aalib cilmi ah oo jidkii badbaadada ayuu hayaa wuuna gaaraya insha allahu tacaala qayb saddexaad marka caalimna ma ahan mutacalimna ma ahan waa rucaa hamaj digdiglayaal waxma kasta yacni wax iskumafalayaal kadibna qof alla qofkii u gacan haatiye waa iska raacayaan saanaa xaaraana waa iska raaci tana xalaala waa raaci tanaata waa hakada yani len caalimna ma ahan qof jidka cilmiga hayana ma ahan marka isaga waxaa weeyaan laa tarudu yada laamis cidda uga canaadsaba wuu dabagelayaa imacawa waa kuwa nabiga noo sheegay sala allahu calayhi waaali wasalam qofka marka caalimka rabbaaniga ah waa qofka cilmiga ku xidadaystay cilmigana ku camal fala darajadiisna cilmiga ay ku sarraysa ayaa caalimka rabbaaniga la yidhaahdaa marka sifoodhinka isagao marka lagu sheegay waa sifooyin uu leeyahay oo xaqan uu leeyahay raximah اllah qodobka kale wuxuu yidhi alruxla ay ladii yurxalu ilay min aqtaari addunya adduunyada dhinacyaheeda ayaa loogu imaanayaa oo asaga ayaa loo soo qasti alabatulcilmiga ayaa adduunka meel walba ugu imaanayaan si cilmiga ay ugu qaataan xali waxaan soo marnay inuu meelo badan intuu ka soo maray markuu cilmiga soo xambaaray uu salli ka dhigtay magaalada ama dalka masar uu salli ka dhigtay kadibna ardayda iyo culimmadoo dhan ay u imaan jireen cilmigay ka qaadan jireen ayaan soo marnay marka isaga ayaa loo soo qasdaa cilmi si looga xambaaro magaca kale loo sheega alxaafid weeyaan alxaafid xaafid waxaa la yidhaahdaa muxadisiinta inta badan horta xaafid dadka lama siiyo laakiin qofka xaafid waa la yidhaahdo oo culimada ka mid ah waa wax aada u sarreeyo marka cilmiga xifdigiisa uu meel sare ka gaaro ayaa xaafid la yidhaahdaa culimmadu waxay leeyihiin axaadiista nabigeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam iyo rijaasha axaadiistaas wariyey inta qofkaas uu xifdisan yaho kor uu ka haayo uusan shaki ka gelaynin iyo inta uusan xifdisnayn haddii ay badato inta uu xifdisan yahay markaas xaafid ayaa muxuaa la dhihi karaa axaadiista nabigeeno dhan iyo macalrijaasha wariyey markuu qofka nus in ka badan uu kor ka hayo markaas ayaa xaafid la dhihi karaa <laughs> waa baab moogta cajaaib badan lidaalika ragga lagu tilmaamay waa dad kooban xaafidnimada lagu tilmaamay imaamkan ayaa ka mid a calayhi raxmatullah muxadi ayaa kadibna kusoo xigo kadibna waxaa kasii hooseeya almusnid wahaakada saas maraatibtaas ayay leeyihiin waxaa u sarreeya marka inta martaba ah oo axaadiis laga gaaro amiir almu'miniina fi lxadiid haddii qofka la yidhahdo amiiru lmuminiin muminiintao dhan amiirkooda ayuu xadiid ku yahay ama u yahay qofkaas martabo ka sarraysa oo lagu tilmaama oo ragga ruwaadda axaadiista nabigeena lama arka weyaan lidaalika dadka amiir اlmuminiin fi اxadiid la yidhi waa dad aad u kooban waxaa ka mid ah shucba ibnu xajaaj ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah alimaam sufyaan اthawri waxaa ka mid alimaam axmed ibn xambal waxaa ka mid alimaam isxaaq ibnu rahwayhi fuqahada waxay dhahaan rahwayhi muxadisiinta waxay yidhahdaan rahwiya saas ayay yidhahdaan waaa ka mid alimaam albuhaari waxaa ka mid alimaam daar quطni mutaahiriinta dadka dambe oo muddo dambe mxuu ahaa dhashay amaba aadka ugu dambeey waxaa ka mid a ah alxaafi bn xajar raggaas iyaga ah ayaa waxaa lagu tilmaamaa amiir almuminiin fi lxadii waa dad kooban toban ma gaarayaan waa ka yaryihiin adduunka inta soo martay wax amiirmuminiin fi xadii la yidhi ama ha laisku waafaqsanaad inay amiirmuminin marka martabada ugu saraysa ooyaan marka mxua ah qofka u gaaro alxujatu xujada waxaa weya qofka haddii hebel warka uu sheega ka soo noqod ma laha soo hebel sheegana saasaa la dhihi ya naga daayo laakiin hebel hadduu warkaas sheego looma noqonayso saa haddii marka alimaam anasaa'i marba xadii uu sheego looma noqonayo oo xadiikaas waa nocaas u yihahda looma noqonayo asamadani waxaa weeyaan allihii xaajada loola qasdaayey nin caabudo oo allahaas ka baqa weyaan intaas marka waxaan ugu baxaynaa imaamka hadalka kitaabka lagu furay koley waxaa laga yaaba ibnu sunni oo raawiga xadiidka ah oo raawiga kitaab ka soo wariyay imaamka inuu yahay ayaa laga hadalka hadalkaa qofka iskala ama heyrkii oo wuxuu yidhi qaala ashaykhu alimaamu alcaalimu alrabbaani alruxla alxaafid alxuja alsamadaani intaasuu isu dabadhigay intana wuu ku sifaysnaa caleyh raxmat ullah abu cabdiraxmaan axmed ibnu shucayb ibnu cali ibnu baxr annasaai raximah ullah nasaai iyo nisbada siday ku baxda iyo xalay ayaan soo marnay imaamkaas intaasoo tilmaamla muxuu yidhi kitaabu ahaara haadaa kitaab ahaara ama kitaabu ahaara amaba khabar ka dhig ama mubtada ka dhig aday ku taalla kitaab الطahaarة hada maxalu bayaanihi ama hada kitaab الطahaarة wama ilى dalika kitaabkan waa kitaabka la magabaxay aلطahaarة طahaarada marka waa nadaafad طahaarada marka sharcan la yidhaahdo waxaa weeyaan weysada ayaa soo geli waxaa soo geli qabayskii ayaa soo geli waxaa soo geli jirkii in la nadiifiy ayaa soo geli oo najaase laga nadiifiyo maradi in la nadiifiyo ayaa soo geli meeshii lagu cibaadaysanayay in la nadiifiyo ayaa soo geli waxyaabaha qofka jirkiisa ilaahay uu ku uumayo ka soo bixi oo mararka qaar inay noqdaan laga yaabo najaaso ama najaasada ah in la nadiifiyey ayaa ka mid a ah, wamaa ilaa dalika marka tahaarada waa nadiifin weyaan tawiil qowlihi caza wajal alla qowlkii oo la fasiro ayuu baabkan ka bilaabay imaamka calayhi raxmat ullah idaa qumtum ila asalaat fasiluu wujuuhakum wa ydiyakum ila almaraafiq idaa qumtum haddii aad u istaagtaan ila asalaati salaadda aad u istaagtaan fasiluu dhaqa wujuuhakum wajiyaalkiinna iyo waydiyakum gacmihiinna ila almaraafiqi ilaa jiqilaha ama xusulaha laga gaaro wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn wain kuntum junuban faطaharuu marka aayaddan marka ahaaradii loo ahaaro qaadanay salaadii ayay caddaynaysaa in waxa laga hadli doono oo noo imaan doono aayaddan laga qaatay ayay cadayn aya muxuua ah, caddayn u tahay imaamku soo qaatay caleyh raxmat ullah idaa qumtum ila salaat markaad safka soo istaagto weyse qaata miya markii aad salaadda ah soo istaagtaan ood safka gashaan weyse qaata macnaha haddii aad weyse qabin wada weyse qaadana waad noqona meeshaad aadi laakiin amarka lisina waxaa weyaan idaa aradtum alqiyaama ila asala salaadda haddii inaad u istaagtaan aad muxuuaha doonaysaan ama aad doontaan weyse qaato oo waxaa weeyaan gacmihiina dhaqa oo wejigiina dhaqa wamaa ilaa dalik sidaa weyaan xadiidka koobaad akhbaranaa qaala alimaam abu cabdiraxmaani abu cabdiraxmaan axmed bnu shacib anasaa'i شعيب النسائي رحمه الله قال وحيري أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده wuxuu leeyay imaamka imaam nasaa-i ahbaranaa waxaa noo waramay qutayba ibnu saciid ninka la yihahdo ayaa noo waramay qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif athaqafi waa nin iqa ah iqa haddii aad maqashaan waa qof xadiidkiisa si fiican loo qaadana waa oo lagu kalsoon yahay weeyaan musalaxaadka inaad barataan waa habtun weliba iqanimada waxaa sii dheeri ah waa tiir ma lahan yacnii nin aad yidhahdo waa sidaas dhagwa waa laisku hubaa boqol kiiba boqol wa ninkaas aburaja albaqlaani ayaa la yidhahdaa wuxuu geeriyooday laba boqol iyo afartan jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waa ninka u horreeyey sida xaliba aan sheegnay u horreeyey oo alimaam annasaa-i uu intuu aada cilmi u doonto sanad iyo laba bilood ayuu la joogay oo all cilmi aad muxuu ah ilaahay ugu qadaray uu ka soo xambaar uu ka soo qaatay isaga unbuu laazimay sanad iyo laba bilood ayuu la joogay annaga hadda qofkii bacd almaqrib cashar imaada tusaale ahaan oo hal saac fadhiyo oo sabti iyo axad isniinna fadhiyo hadduu toban sana la joogo meeshaa fadhiyo iyo ninkaa sanadkiisa waxaa laga yaaba sanadkiisa inay badantahy maxaa yeelay waa nin da'yar waa nin mashquul kala haba yaraatay uusan ku furnayn waa nin haba yaraatee daqiiqad aan cilmi waxaanayn anfaaruqayn xilli uu nasana waa gooni waa nin sheekhii fii xilihi wa sheekha safartiisii iyo waxaa weeyaan deegaankiisii aan faaruqayno daba socdo oo la jiro wahaakada marka cilmiga qaadan kara sanad iyo laba bilood ku qaadan kara waad garan kartaan waxaa laga yaabaa qofka halka saac maalinta ku bixiyo waxbarashada in cilmigu uu toban sana ama labaatan sana ku qaadan laha uu ku qaad sanadkaas iyo labada bilood waa suuragal marka ninka isaga ah qutay bnu saciid waa muxuu aha sheekhiis u horreeyey qala wuxuu yidhi xadaana sufyaan sufyaan bn cuyeyna alhilaali sufyaan ali waxaan sheegnay laba sufyaan inay jiraan mid waa mxuuah ibn cuyeyna ragga mashhuuriintan ka hadlaya iyo sufyaan athawri marka ninkan waa sufyaan ibn uyeyna sufyan ibn cuyeyna weeyaan alhilaali mowlaahum abu muxamed alkuufi uma almaki iqatun xaafiظu imaam saddexdaas tilmaam ayaa laisu daba dhigay xuja afaraadna ugu dar waa amiir اlmuminiin ragga taqriiban sanka saaran u saaran ayuu ku jiraa wuxuu geeriyooday boqol iyo sideed iyo sagaahanka jir nabigeena sal alla alay slam can zuhri alimaam maxamed ibn shaabi zuhri oo geeriyooday boqol iyo han iyo labaatankii waa iqa isna imaamkaas waa awalu man dawana alxadiid annabowi sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka nabigeena qof diiwaangeliyo ilan saxaabadii axaadiista nabigeena ay xambaareen raggii kalena ay ka soo qaadeen laakiin in diiwaan loo sameey register loo sameey oo axaadiista nabigeenna meel lagu ururiyay ninka u horreeyey ayuu ahaa yaana faray kama fi tadiin الsunna amiir اlmuminiin cumar bn cabdilcasiis caleyh raxmat ullah ayaa amar siiyey oo axaadiista nabigeenna wuxuu yidhi kulli meel ku wada aruuri alimaam ibn shaab zuhri isna waa iqa can abi salamata bn cabdiraxmaan ibn cawf azuhri اlmadani iqatu mukir waa iqa weliba axaadiis badan ayuu ninkaasna wariyey boqol iyo afartanka jir nabigan ayuu dhintay calayhim raxmatullah can abi hurayra cabdiraxmaan sakhri dawsi sida mashhuurka oo la yaqaana cabdiraxmaan sakhri dawsi qaarna waxay sheegeen cabdullahi bni camar in la yidhaha ilaa soddon qowl ayaa lasugu khilaafay magaciisa iyo magaca abihi abu hurayra uu mashhuur ku yahay abu hurayra cabdiraxmaan sakhri dawsi sida cadigeedan iskaga wadanno wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markay ahayd yaa xasuusta kontan iyo ya kontan iyo labadiiu yidhi cabdiraaq ma kontan iyo todobada mise kontan iyo labadii ya kontan iyo kontan iyo sagaalkii calcumuum soo xaqiijiyo ani waxaan idiin sheegay axaadiistuu nabigeena ka wari sala allahu alayhi waali wasalam shan kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiidu nabigeena ka wari sala allahu calayhi waali wasalam oo laga soo naqliyey kitaabkan sunan nisaa'i keligii lix boqol iyo saddex iyo afartan xadiid ayaa muxuu ah isaga soo wariyey ayaa ku taalla lix boqol yacnii cushur toban taqriiban toban boqolkiiba toban iyo laba axaadiista ku taalla muxuu ah kitaabkan sunan nasaa'iga waxaa soo wariyey oo nabigeena ka soo wariyey sala allahu alayh alayhi wasalam abu hurayra abu hurere waxyaabaha la yaab kale oo lagu yaqaan waxaa ka mid ahaa sida ay soo wariyaan muarikhiinta iyo ragga wax ka qoray halkii maanin kun iyo laba boqol oo jeer ayuu dhihi jiray subxaan allah subxaan allah toban iyo laba kunoo jeer cafwan toban iyo laba kunoo jeer ayuu subxaan allah subxaana allah kaana yusabixu fi اlyowmi itna cashara alf mara toban iyo laba kun oo jeer ayuu subxan allah dhihi jiray marka yacni cilmigan marka ilaahay u barakeeyey bilaash kuma imaanin dhibaatada uu soo maray cilmigana waad ogsoontihiin iyo xaaladdii ahlu sufa uu soo maray abu hurayra can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi radi allahu tan arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ida stayqada hadduu ka soo baraarugo axaduku midkiin min nowmi hurdadiisa falaa yaqmis yuusan timbinin yuusan darin yuusan gelinin yadahu gacantiisa fii waduu'ihi weysadiisa waxaa muhiim in la ogaada wau haddii waawga la kordhabo iyo haddaa wu la wuduu la yidhaahdo laba macnay kala xambaarsan yihin haddii waawga la kordhabo waduu la yidhaahdo waa biyaha lagu weyse qaadani haddii wuduu la yidhaahdana waa weyse qaadashadii waa ficilka aad samaynaysay marka nabigan wuxuu le sal allahu alay wasalam ida stayqada hadduu soo baraarug axadukum midkiin min nowmi hurdadiisa falaa yaqmis yuusan tiimbinin yadahu gacantiisa fii waduu'ihi biyihiisa kuweysa qaadanaya yuusan dhexgelin xataa yaksilaha ilaa uu ka dhaqa alaaan saddex jeer fa ina axadakum midkiin laa yadri ma oga ayna meesha baatat ay bariday yaduhu gacantiisa meesha ay xali ay bariday ma ogsoona weyaan marka haddii marba aad hurdo ka soo kacdo intaadan biyaha gacanta gelinin gacmahada saddex jeer dhaqyo nabigeena amar ku bixinaa sala allahu calayh ali wasalam culimada marka xadiidkan fasirayeen waxay leeyihiin niminka reer xijaas oo maka iyo madiine iyo daaif iyo mandiqadaa jooga waa meel kulul dhaqankoodana wuxuu ahaa inay ku istinjeedaan bilaxjaar dhagxaanta ay ku istinjeedaan oo biyaha uma badnayn markii kadibna ay dhididaan habeenkii markay saxdaan waa la dhididaya dabcan meel kulul weyaan xilliyada qaar meeshii marka najaasada ay ka soo baxday oo afarteedii lagu zuuliyey qoriga lagu zuuliyey ama lagu zuuliyey dhagax lagu zuuliyey in dhididki intay qoyda kadibna qofka isagoon oga inuu gacantiisa la aada meeshii oy gacantiisa najaasowda gacantiisii ay najaasowda sidaas najaase kacarar ayaa loo yeelay ay culimada ku fasirayaan calayhim raxmatullahi macaani badan ayaa jirta laakiin wakhtiga nama caawinayo horaan u soconayna xadiidka labaad qaala alimaam الnasaئي caleyh raxmat ullah abu cabdiraxmaan axmed shacb الnasaئي abaranaa isxaaq ibn ibrahim isxaq ibn ibrahim ayaa noo warramay isxaaq ibnu ibraahim ibnu makhlad alxandali iqatun xaafid wuxuu geeriyooday boqol iyo ko iyo lixdanka jir nabigena sal slm wa qutaybta ibnu saciid waa sheekhiisii koowaad oon soo marnay can jariir ibni cabdilxamiid adabbi alkuufi iqatun saxiixu lkitaab buug isaga laba dhan baa laga eegi hadduu afka wax ka sheego uu yidhaahdo saas hebel baa ii sheegay oo xifdigiis uu ka warrama waa loo kaadinaya laakiin haddii kitaabkiisi isaga u qoray uu ka akhriyo saxiixulkitaab weeyaan saxiixulkitaab wuxuu geeriyooday boqol iyo sideed iyo siddeetanka jir nabigeena sala allahu alay wasalam waaya ninka la yidhaahdo jariir can mansuur ibn muctamir assulami abu cataab alkuufi hiqatun habt wuxuu geeriyooday boqol iyo labayi sodonka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam can abi wail abu wail shaqiiq ibnu salm ayaa la yihahda waa iqatun waa ree asad oo weliba ree kuufa wuxuu geeriyooday khilaafadii cumar bn cabdilcasiis calayhim raxmat ullahi jamiica abi wail wuxuu ka wariy can xudayfa bn lyamaan radia allahu taala arda xudayfe aad baa u taqaanaano waa saaxibi siri rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam kutabe hore ayaan si fiican ugu soo marnay saxaabada inta badan waa taqaanaano intii hore ayaa si fiican loo soo bartay lakiin ragga hadda barashada u baahan waa raggan ruwaada ah qaala wuxuu yidhi xudayfa kaana rasul s sal sl ida qaama hadduu istaaga min leyl habeenka yashuusu mid ku nadiifiyo faahu afkiisa bisiwaaki cadayga ayuu ku nadiifin jiray amaba uu waxaawe marmarin jiray marmarin jiray labada macnaba waxaa weeyaan waa la dhihi karaa weeyaan marka qofka marba haddii aad hurdo ka soo kacdo in la cadiyaysto waa xilliyada ay kutubta fiqiga dhihi jireen xilliyada ay siwaaga iyo cadayga uu muakadka noqonaa cinda tagayuri اlfam afka markuu doorsooma amus badan awgii amaba hurda amaba cunno la cunay iyo wixi la midka ah sidaa weyaan waayahay marka habeenka marba haddii la soo kaco qofka ood hurdo ka soo kacda waa inaad afka la cadeeya arrinta ayada waa muhiim in aad looga dadaalana waa hadiga nabigeena sala allahu alay waslam saasuu samayn jiray baabun kayfa yastaak qofkasi u cadaysanaya habkii xataa aad u cadayaysanaysa ayaa lagu bari qaala imaam النسائي عليه رحمة الله أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد وإمام مشهور هو الله يقان قال وحيد أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ويانه can abi musa alashcari radia allahu tacala canhu ardaa cabdulahi bn qays qaala wuxuu yidhi dahaltu calaa rasuula nabiga ayaan u galay sal slm wa huwa nabigan yastanuu cadiyaysani wa arafu siwaaki cadayga darafkiisana calaa lisaanihi nabiga carabkiisa uu saaran yahay carabka uu saaran yahay wa huwa nabigan yaquul uu leey uu leey yani carab intuu saaray ayuu carabkii ku nadiifiya nabigeena sala allahu alay wasalam marka waxaa la cabirayaa uc ayaa meelaha ya icna waa ku taallaa meelaha qaar okh nin walba marka wuxuu cabirayaa codkii nabigeena ka soo baxay sala allahu alay wasalam habkii u dhacay ayaa la cabiraya marka khilaaf iyo isbedel meesha kuma jiraeh nabigeena marka markuu cadiyeysanay yani waxaa ka soo baxay sawt nadiifintii iyo dadaalka uu la marayay nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam cadayga uu la imaanayey baabun hal yastaaku alimaam bixadrati raciyatihi imaamka ma ku cadayaysanayaa dadka raacyadiisi ahaa oo meeshay jooga imaamka kan salaada bas ma ahan imaamka waa qofka madaxda muslimiinta u ah racyadii iyagoo dhooban meesha tuuran macadiyuu labooday oo cadayaysanaya hadda waad aragteen waddankan aan joogna haddii aad meel bannaanna ku cadayaysato ummaddan aan la degannahay maxay samaynayaan way yaabayaan afkay qabsanayaan ninkaa ma yar waashaylihii somaal marka cadayga marka racyadii dhexdeeda ma lagu cadayaysanaya waxaa noo imaan doontaa nabigeena sal allahu alay waslem markuu gurigiisa soo gala shayga horey uu ku bilaaba wuxuu ahaan jiray inuu cadaysto nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalem saasuu samayn jiray oo asal ahaan nabigeenna guriga ayuu ku cadaysan jiray sala allahu calayhi waaali wasalem laakiin xaalaad waxaa dhacaysa mararka qaar oo nabiga guriga meelaan ahayn uu ku cadaysto inkastoo tan laftirkeeda ay dhici karto isagoo nabiga cadiga ku jira oo meel khaas ah oo gooni jooga inay ragga u yimaadeen noo imaan doona insha allahu tacala xadiidka uu ka warrami doono gudaha u galna marka qal imam nasaai aleh raxmat ullah ahbarna camr bn cali qala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan iqa weyaan qala xadaana qura ibnu khaalid qala xadaana xumayd ibn hilaal qala xadaanii abu burda ibn abi musa ashcri weyaan abi musa alashcri radi allahu taala arda qala wuxu abu muusa aqbaltu waan soo qaabilay waan u imid weyaan ila nebi nabi sal slem wa maci anna waxaa ila jiray rajulaan laba nin oo min ashcariyiina qolyihii ashcariyiinta ahaa ashcariyiinta maxay tahay yani qolyihii uu ka dhashay abu muusa alashcari qolyihii ayaa waxaa weyaan magacooda weyan daday qaraaba yihiin waa isku qabiil yihiin axaduhumaa midkood can yamiini midigu iga socdaa wal akhrukan kal can yasaari bidaxu iga socdaa yaa loo socdaa marka nabigeena loo tagaa sala allahu calayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi warasuula rasulka alla sala allah alay slam yastaaku wuu cadaysanayaa nabiga marka loo imaana wuu cadaysana laakiin waxaan meesha ku caddayn ma gurigiisuu joogaa mise masjidkuu joogaa kuma caddo laakiin nabiga marka ay u imaaneen wuu cadaysana sal allahu alay waslem wa rasul rasulstaa ku cadaysana fa kilaahumaa labadoodiiba sa'ala alcamal in la shaqaaleeya ayuu dalbaday sidii loo socday markii nabiga la salaamay sal slm nin walba xuu nabiga loo shaqaan rabaa hal shaqaaleeyo shaqaan u baahan in la shaqaaleeyo <laughs> allahu akbar waaya qultu waxaan idhi marka waa naxu yidha ninka abu muusa alashcari waxaan lagu tasharin bu qultu waxaan idhi wladii alihii baan ku dhaartay bacadaka kugu soo saaray kugu soo bixi bilxaqi xaq nebiyan xaalat nabi maa alacaani ima aynan faydin ima ayna sheegin calaa maa fii anfusihima waxa naftooda ku jiray iyo qasadka ay u socdeen ilaahayga xaq kugu soo saaran ku dhaartay ima ayna sheegin oo niminkan waa dageen niminkan waa shaardilaaciyeen ma aanan oo ma aan dareemin anahum ayaga ulubaan camal inay shaqadoon yihiin wallahi nabi allow maanan dareemin saasuu yidhi marka abu muusa fakaanii waaba anigoo anduru eega ilaa siwaakihi nabiga cadigiis sal l slem taxta shafatihi bishintiisa ama faruurtiisa hoosteeda uu ku jiro marka nabigeenna halkaas faruurta hoosteeda ayuu cadig ku jira hoosteeda in la cadiyo weeyaane qalasad ay kor u soo kacday yacnii cadayga iyo ilkaha bas la maryi maahan yacni afkiioo dhan yashuu sufahaau bisiwaak waa in la nadaniifi sooma marka cadig kor buu ku jiray marka cadigii oo kor u soo baxay oo soo kuusan oo furuurta hoosteeda ku jira kuusan waaba anoo hadda saasuu eega ayuu leeyahy abu muusa ashcari radi allahu taala arda fa qaal wuxuu yidhi nabigeena cala sl slam innaa annaga laa maya ow lan waa isku mid waa lanti qolyahan muctasilada ay dhihi jireen ama zamaqshari ta'biidiya lantaraani wuxuu in qiyaamana alla la arki doonin usoo dliishaday marka lantaas waman ra'a tabida waman ra'a awraggi ree alfiyo waman ra'a nacam muabadan faqowluhu hurdud wamaa siwaahu facduda qofkii marka lan inay taabiid faa'iidaynayso muxuu ahaa sheegay ama dareensan hadalkiisu derbiga ku dhufa hadalka kale oo ina lanta aynan tabiid faaiideynayna mxuu ahaa ku dhag weyaan marka ina anaga laa aw lan nastaciina uma kaalmaysanayno cala alcamali camalkan ummadda aan u hayno man araadahu qofkii doona oo shafka usoo taagto uma dhiibayno umana kaalmaysanayna walaakin warka lagu laabay idhab anta adiga shaqada aad oo adiga mxuu ahaa shaqada muslimiinta qabo abuu muusow fabacaahu markaasuu nabiga u diray alyman yman ayuu nabigan u diray sal allahu alayh ali wasalam uma ardafahu wuxuu ka dabageeyey mucaad ibnu jabal ayuu ka dabageeyey radia allahu taala canhuma maxalushaahidka marka meesha maxay tahay nabigeena sal allah alay slam raggi u yimid oo racyadiisii ahaa cadigi hortooda ayuu kusii haystay intuu siiba meel ma gelinin arrinta ayada marka culimadu waxay leeyihiin qofka asal ahaan meeshuu ku cadaysana waa gurigiis dee mogta meeshii waa in la nadiifiyo waa in luqluqasho lala imaado wamaa ilaa dalik waa in wax la tufo marka dad hortood kuma haboono laakiin qofka haddii dad aanan asaga kohsanaynin amaba aanan istiqdaar quruxsanaynin uu la jooga oo faamalkiisi iyo racyadiisi iyo asxaabtiisa hoose iyo dhib ma lahan saasay culimada ku fasirayaan calayhim raxmatullahi jamiican marka nabigeena sal allah alay slm marka cadiga saas ugu dadaali jiray baabu tarkiibi fi siwaak cadiga oo laisjeclaysiiye oo laisku booriye ayuu baabkan u baabi weyaan qaala imaam النasai alيh raxmat ullah akhbarana xumayd ibn mascada wa moxamed ibn cabdilcala can yaziid wa huwa ibn zureyc raximahum اllah jamiica qaala xadaanii cabdiraxmaan ibn abi catiiq qaala xadaanii abi waxaa weeyaan abi catiiq weeyaane qaala wuxuu yidhi samictu caaishata ayaan ka maqlay um اlmuminiin radi allahu ta arda an nebi nabigana iyadoo ka shegay sal slm qala nabiga inuu yidhi assiwaaku cadayga maharatun ama midharatun maharatun waa mid nadiifiyo ow midharatun waa mid nadiifiyo lagu nadiifiyo ama nadiifiyo lilfami afka nadiifiyo nadiif ayuu ka dhigaya mardaatun lirabi rabbina raalli ayuu muxuu ahaa raalligaraynaya alla u raalligaraynaya weyaan hadda waad aragtay qofka isagao hurdo ka soo kacay haddii intaad gacantiisaa yidhaahda uu is ursaday isaga xaalad adag waa waad fahmi kartaan ama qof aan soo cadiyeysan uu saa u yara ag istaago xaaladda khatar waa hurdo ka soo kacay laakiin markuu qofku intuu tobankoo daqiiqa ama toddobadoo daqiiqa siiyo si fiican u cadiyeysto ood meel walba cadiyeeyo isagoon xataa luqluqanin isagoon xataa weli la gaarin ayuu afkiisa carfayaa marka waxaa weeya mitahratun lilfam ama tahratun lilfam afka ayuu nadiifinaya mardaatun lirabbi rabbigeenna subxana wa tacala raalli hashiisaa lagu heli marka laba wanaag haddii naftaadina muxuu nadiif iyo udgoon iyo carfoon aad heshay ilaahayga ku untayna cadaygaas uu kaaga raali noqday caday maxaa kuu diiday marka hurdo ka soo kac subax joog weyse qaadasho waa noo iman doonta insha alla taala nabigan uu boorina slat slam in salaad kasta waxaa weeyaan in la cadaysa ay fiicanta baab iktaari fi siwaak cadayga in eh, ha la cadiyaystoy war cadayga la imaaday in aada loo badiyo ama badinta uu nabigeena badi sal allahu alayh waali wasalam oo aad ugu dadaali jiray saxaabada warcadiyeysta warcadiyeysta warcadiyeysta ayuu baabkan u baab yahay qaala imaam nasaai aleh ramat ullah ahbarna xumayd ibnu mascada wacimraan ibnu muusa qaala waxay yihahdeen labadood xadaana cabdulwaarif ibnu saciid ibnu dakwaan iqa wuxuu geeriyooday iqatun habt weyan boqol iyo sideed ayuu geeriyooday qaala wuxuu yidhi cabdulwaari xadaana shucayb ibnu xabxab can anas ibni malikin khaadimi rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi anas qaala rasul wu u sal slm qad akartu calaykum qad akartu waan idinku badi calaykum korkiinna fi siwaaki fi isticmaali siwaak inaad cadiga isticmaashaan waan idinku badiyey nabigeena wuxuu leey sal slm waa idinka badbadi miyaa yani markii wuu farayaa wuu farayaa wuu farayaa laba macnoba waa qaadanaysaa yani waa idinka badbadi miya waxaa kale waa idinka badbadiyn miya waxaad yeelaysaan ku dadaala labadaba waad noqonaysaa marka nabigeena sal allahu calayh waali wasalam dhanka cadayga in lagu dadaalo ayuu nabigeena aad iyo aad saxaabada u sheegi jiray baabu ruqsa ruqsad fi siwaaki cadayga bilcashiyi galabta la cadiyaysto lisaa'imi qofka sooman kutubteenna aad taqaaneen oo muxuu ahaa mutuunti yaryarayd oo madhabka madhabkeena imaam shaafici waxaa weeyaan cadayga inuu sunno yahay ayay sheegi jireen ilaa haddii muxuu ahaa qofkuu sooman yahay oo weliba zawaal qoraxdana ay dhankaas u yaro leecato way diidi jireen waa taqaanaan imaamka marka caleyh raxmatullah wuxuu u baabaystay galabta inay dhib lahayn arinta ayada ayuu marka daliil u keensaday daliilkiis aan dhegaysanna qaala imam nasa aleh raxmatullah ahbarna qutayb ibnu saciid waa sheekhiisi can malik ibn anas imam dar hijra can abizinaad cabdulahi ibn abizinaad cabdullahi ibn dhakwaan ayaa la yihahda waa iqatun faqiih wuxuu geeriyooday boqol iyo soddonka jir nabigeena sal allahu caleyh wasalam ama kasii dambe anlacraj acrajna waxaa weeyaan cabdiraxmaan hurmus ayaa la yidhi abu daawuud almadani wuxuu geeriyooday boqol iyo toban iyo todoba hijir nabigena sal sl wa iqa can abi hurayrata cbdirxman skhr dawsi radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii aanan ka baqaynin calaa ummatii ummadayda la amartuhum waxaan fari lahaa bisiwaaki inay cadaystaan cinda kulli salaatin salaada nabigeena sal sl marka salaad kasta ayuu sheegay ama salaad ha noqoto waqti soon ama hayr san ha noqoto zawaal ka hor ha noqoto oo mxuu ahaa salaadi fajar ama ha noqoto bacda zawaal oo salaadii duhur iyo casirki iyo salaadaas ha noqdeeno marka nabigan wuxu leh sal slm ummadda inaan dhibaateeyo oo mashaqo ay ku noqoto haddii aanan ka baqaynin salaad kasta waxaan dhihi laha hala cadiyaysto ahamiyadda iyo booska cadayga uu ka jooga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ayaa laga qaadanaya weyaan xadiidka sideedaad amaba baabka asiwaaku fii kuli xiin in la cadiyaysto xili kasta ayuu asna baabkan u baab yahay abaranaa cali bn khashram qaala wuxuu yidhi cali bn khashram xadaanaa ciisa wahab bnu yunis can miscar ibni kudaam kudaam kidaamna waa la yihahda alhilaali abu salma alkuufi iqatun habtun faadin boqol iyo konton iyo shanta jir nabigan ayuu dhintay amaba boqol konton iyo saddex ayuu dhintay calayhim raxmat ullahi jamiica can miqdaam ibnu shurayx weyaan can abiihi shurayx ibnu hani alkuufi mukhadram wuxuu geeriyooday sideed iyo todobaatanka jir nabigeen sal sl boqol iyo labatan san wuu noolaa cibaaro muhiim ah oo hadda halkaan kusoo mara mukhadram maxaa la yihahda mukhadram mukhadram waxaa la yihahdaa qofka qabla alislaam joogay islaamnimada inta ay nabigeenna calayhi sala nabigeena xilligiisana wuu noolaa sal alla alay slam laakiin nabigeena muusan arkin nabigeena muusan arkin waana islaamnimana uu ku dhintay markii dambe ninkaas ayaa mukhadram la yidhahda weeyaan marka ninkaas la yidhaahdo shurax ibnu hani alkuufi waa mukhadram qaala wuxuu yidhi shurax qultu waxaan yidhi caaishata umlmin caisha waxaan ku yidhi biayi shaygeeba kaanu ahaada yabdau nebiyu nabigu mid ku bilowday idaa dakhala beytahu markuu gurigiisa soo gala qaalat waxay tihi bisiwaak reerkiyaa la dhex fadhiisanayaa waa la sheekaynayaa caruurtaadii xaaskaagii dadkii maxaarimtaada dhexgelaysaa marka qofka isagoo maanta oo dhan aan soo cadiyeysanin oo laga yaaba in muxaafkiisa uu doorsoon yahay inuu dadka iska dhex muxuu ahaa jibaaxa oo iska dhex socdo ma wanaagsana lidaalika nabigana sal slm markuu soo galay isaga wax kale aan samaynin cadigaasoo nabigeena ku bilaabi jiray sal alla alay slam waa hadyiga nabigeena sal slm waxaad u qiimo badan weya in lagu dadaalo waa laga maarmaan baabu dikri lfira firada sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay wuxuu ka bilaabay alikhtitaan in lsguda in lisguda ayuu ka bilaabay imamka cali ramat ullah qaala ahbarana axari ibnu miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac xaari ibnu miskiin ma naqaana xaari ibnu miskiin waa naqaanaa umalan si fiican baa u naqaanaa ya waa ninka la yihahdo xaari ibnu miskiin waa faqiihun mashhuur wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markay ahayd waan noo doona insha allahu tacaala sana wafaadkiis geeridiis waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala waa ninkii alimaam annasaa'i uu ka yara baqay uu buriyey ninka buriy waa ninka isaga ah oo kadibna kaadka intuu fadhiista cilmigiisa xagga ka dhegaysan jiray cibaarada wax ugu warina bal aan fiirina qaala wuxuu yidhi alimaam anasaa'i ahbarana alxaari ibnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac qiraa'atan calayhi akhrin lagu dul akhrinayo wa ana asmac ana an maqli waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa alxaari ibnu miskiin ibnu muxamed mowlaa bani umaya reer bani umaya ayaa xureeyey abu camr almisri ayaa la yihahdaa qaadina wuu ahaa xilligaas marka qaadinimadii ayuu marka ka wareegay saasaa ayaa muuqato iqatun faqiih wuxuu geeriyooda laba boqol hijrada nabigeena sala allahu calayh ali wasalam xaari ibnu muxuu ahaa ibnu miskiin ayaa ii waramay isagoo lagu dul akhrina ana aan maqli can ibni wahab cabdullahi ibni wahab waa iqatun xaafid wuxuu geeriyooday boqol iyo todoba iyo sagaashan hijra nabigeena sal slam an xandala ibnu abi sufyaan xandal ibn abi sufyaan almaki waa iqa boqol iyo kob iyo kontonka nabigan ayuu geeriyooday can naafic naafic mowla cabdillaahi bni cumar radia allahu tacala raximah llah raxmatan waasica faqihun mashhuur wuxuu geeriyooday boqol iyo toban iyo todoba hijra nabigana sal slm can ibni cumar cabdillahi bni cumar ibn khaaab alcadawi ana rasul rsulkan wuxuu yidhi alfitratu diinta amaba uunka saxda ahood ilaahay ku uumay firada firat allahi alatii fatara annaasa calayha waa qofka ilaahay uumitaanka qiimaha badanood ku uumay ayaa firo la yidhahdaa culimada qaarna diinta dabta ay yihahdaan saas weyaan alfiratu firada waxaa weeyaan qasu ladfaar cidiyaha in la gaabiyo maxaa idin qoran amsun baa idin qoran Ah, waxaan ka soo booday marka xadiidkii xadiid inaan ka soo booday oo xaggee jirteen markaad intii aan intaan soo maray xaggeed ku noolaydeen meel waxaan soo waxaan joogaaba meel subxaana allaahi alcadiim waa aan noqda marka xadiidka sagaalaad weeyaan meel waxaan tagay bahgooye ah aada u fog akhbarna xaari ibnu miskiin qira'atan caleyhi waan asmac ibn wahb bn cabdillahi bn wahb can yuunis Ah, ibn abi nijaad alayli iqatun fiihi wahmun qaliil wahmi yar ayaa ku jira waxbuu ismoodsiiyaa maraha mararka qaar boqol iyo sagaal iyo kontonka jir nabigan ayuu dhintay ah, nabigeena sal allah alay waslem can ibn shihaab zuhri axmed ibn shihaab zuhri imaamkii can saciid ibn musayab saciid ibn musayab waana iman doona insha allahu tacala can abi hurayrata cabdilxasan khidawsi radi allahu taala arda can rasul rasul sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi alfitratu diinta iyo uunka saxda ah oo muxuu ahaa sidiisii ah od ilaahay muxuu ahaa khalqiga ku umay khamsun waa shan khamsagaas marka shanta ah ilaahay baa qofka iskaga umayba xataa in loo sheego uma baahno alikhtitaan in liisgudo kow walistixdaad in timaha hoose liska jaro liska xiro cafan iyo waqasu shaaribi shaarubadan in la gaabiyo la gaabiyo kuwa waxaad arki jirteen moogtahay waa taqaanaan aad shaaribado inta ay leegyihiin aad beryahan waa yaraadeen meel ay ku dameeyeen ma aqaana waa berigi hore saraakiisha iyo ragga madaxda iyo wasiirada iyo yacni waa taqaanaan hallo intaa lo ego <laughs> yacni dhuub ayaa ku oli jiray marka qasu shaarib shaaribka hadda maanta ma arkaysa haddii aad baarto inaad aragto waa naadir ilahana kumaa subxana wa tacaala kow wa qasu shaarib shaaribka oo la gaabiyo waa taqriima adfaar diyaha in muxuuna ah eh, simo oo la gaabiyo iyo wanadfu libdi kilkilaha timaha ku yeela in la sisiibo la sisiibo intaas marka nabigan wuxuu le sal alla alay slam waa ilaahay wuxuu bini aadam ku khalqay oo xataa in loo sheego uma baahno in loo sheeg uma baahno arrinta ayada marka haddii aad ku liidan tahay ha ishilmaamin firadii ayaa kaa maqan qayb ka mid ah ha lagu dadaalo taqliim aar baabu taqliib aladfaar cidiyaha in la gaabiyo ayuu baabkan u baab yahay qala wuxuu yhi alimaam النasائي alيh raxmat الlah akhbarna moxamed bn cabdilclى qala xadaثna muctamar ibnu sulayman weyaan wakii aan soo marray qala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay macmar macmar rashid waa alasdi can zuhri waxaa ka wariyey zuhri can saciid ibn musayib can abi hurayrata radi allahu ta arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal sl hamsun shan min alfitrati fitrada ayay ka mid yihiin qasu shaarib shaaribka oo la gaabiyo wanadfu libti kalkisha oo timaha mxu ah laga jafo iyo wa taqliim aladfaari cidiyaha oo mxu ah la gaabiyo walistixdaad timaha hoose oo laska xira iyo walkhitaan lisguda rag iyo dumarkaba laakiin dumarka keenna dee mxuu ahaa eh, fircooniga lama ogola waxaa la rabaa in ka dhiijin iyo dhowr ka yar ka jar iyo baab yar weyaan marka aad looma sii mxuu ahaa baabkan laakiin oo wixii dhanba meesha eh, culimada qaar oo caleyhim raxmatullahi waxay dhihi jireen ninka xaaskiisa ay dumarka gudda oy gabdhaha gudda cafwan eh, habeen kasta konton ayaa usoo hoyani ninka ragga haddii xibin taranka laga jaro maxaa ka waajibi maxaa ka waajibi <laughs> boqolkii dhiiggiisii ayadana dhibceeda dhaba la dhaafiya so ayadna kontonkeeda ma waajiba saasay dhihi jireen calayhim raxmat ullaahi jamiican marka waa khatar wa halis waa ah baabkaas marka laakiin kuwaan hadda u taaganoo gudniin lama ogolo lama gudaayo baabka u taagan firaday khilaafsan yihiin marka waxba aan dhagjalaq loo siinin yaana wixii dhan la wada hoolin waaya xalqulcana timaha bisqinta amaba timahaas hoose in muxuu ahaa la xiro ayuu baabkan u baab yahay qaala alimaamu annasaa'i caleyh raxmat ullah so halkaa ma joogno naftulibdi aan joognaa ko iyo toban qala imam النasai alيه raxmat الlah akhbarna moxamed ibn cabd lahi bn yaziid qaala xadaثana sufyaan ibn cuyayna abu moxamed almaki wuxuu dhintay boqol iyo sideed iyo sagaashan jir nabigena sal slm can zuhri can saciid ibn musayb can abi hurayrata radi allahu ta an nabi nabgen wxu ur sl sl qal nabigen wuxuu yidhi hamsun shan min alfitrati fitrada ayay ka mid yihiin alkhitaanu gudniinka waxalqun cana timaha hoose oo la xiro wanadfu libطi iyo waxaa weeyaan kilkisha oo la tifo amaba la jafo wa taqriim aadfaari cidiyaha oo la gaabiy wa ahdu shaaribi shaaribka oo qeyb laga qaado ahdu shaaribka marka waxaa weeyaan la wada xiro ma ahan qeyb laga taabana ixfu shawaarib kanaa fasiri weeyaan marka culimada ama madaahibta qaar waxay qabaan in muxuu ahaa sida qolyahan walaaleen tabliiq somarkanuudda in la wada xiro muluq laga siiyo qaarna waxay leeyiin waa mula qofka yacni suurad xumayn weeyaan minnu shaarubka la gaabiyo ayay qabaan weyaan saas ayay nusuustan u badan tahay wallahu aclam xalqulcaana tima hoose in la xiro ayuu baabkan u yahay qaala ahbaranaa alxaari ibnu miskiin qira'atan caleyh waan asmac can ibni wahb bn bn wahb an xandala ibni abi sufyaan can naafic mowla cabdillahi bn cumar an ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasul sal l slam qal rsulkan wuxuu yidhi alfitratu fitrada qasu ladfaar cidiyaha oo la gaabiyo wa ahdu shaaribi shaaribka oo qeyba laga qaado laga jaro wa xalqulcana timahoos in la xiro weyaan marka shantii waa soo marnay mid walba laakiin wuxuu rabaa inuu baab hoosgeeyo baabka saddexiy tobnaad qasu shaaribi shaaribka oo la gaabiyo qaala alimaam anasai aleh raxmat ullahi akhbarana cali ibni xujr qaala wuxuu yidhi ama anba'ana cabiidatu ibni xumaydin can yuusuf ibni suhayb can xabiib ibnu yasaar can zayd ibnu arqam saxaabiga jaliilka ah radi allahu ta zayd ibnu arqam qaala rasuul kale wuxu yidhi sal slem man lam ya'khud qofkii aanan ka qaadin oon ka gaabinin man lam yaud qofka aanan gaabinin oon wax ka qaadin shaaribahu shaaribkiisa falaysa minaa annaga naga mid ma ahan ayuu nabig yihi sal allahu aleh waslm waa xadis saix ujeedaan marka shaarubka wuxuu la tooyahay wuxuu la mid yahay man xamala calayna asilaax falaysa mina qofkii hub noo qaato oo muslimiin daxdooda u qaato naga mid maahan culimada marka waxay leeyihiin labada xadii waa isku macno dhow yihiino waxaa loola jeedaa qofka hadduu banaysto oo shaarubkan jaritaanka uu jari lahaa diidma uu diida amarka nabigana sal slm iyo banaysasho u banaysana inuu mxua shaarubkiisa intaa la ekaado hadduu u yeelo falaysa mina waa gaaloobay wa juxuud ayaa meesha soo geliya laakiin hadduu u taga takaasulan wehesasho iyo xoogaha xaraga raadin iyo marka iyada wuxuu noqonayaa qof caasi oo dambaabay ayuu noqonaya weyaan waaya baabu tawqiid fii dalika in la muddeeyo oo arrimihii aan soo sheegnay qasu shaaribkii iyo cidiyihii iyo caanadii iyo wixii la midka ahaa in loo muddo loo yeelay ayuu baabkan u baab yahay qaala alimaam anasai caleyh raxmat ullah akhbarna qutayba ibn saciid qaala xadaana jacfar wah bnu sulaymaan can abi cimraan aljawni can anas malik radi allahu taala qal wuxu anas malik waqatala ana rasul la wuxuu noo waktiyey oo noo mudeeyey fii qasi shaaribi shaaribka ama gaabintiisa iyo wa taqliima aladfaari cidiyaha in la gaabiyo iyo wa xalq alcana tima hoose oo la xiro iyo wa nadfi libti kilkisha ama shaqfasha timaha ku yeela oo muxuu ahaa la rurujiyo amaba muxuu la sasiibo wuxuu noo wakhtiyey anlaa natruka inaanan ka tegin akara min arbaciina yowman afartan maalin in ka badan inaanan ka tegin ayuu nabiga noo mudayy sal alla slam qaala maratan arbaciina leylatan afartan habeen meesha ugu sarrayso qofka uu gaarsiin oo nabiga u jeeday sal slam waa afartan afartan wx badan waa fasaad afartan wx badan xaalad waa halowday sida asalka oo fiicanna jimco kasta qofkin iska warhayo <laughs> waxaa yidhi jimcada in laisnadiifiso laisma farin waxyaabaha marka loo bahan ya waxaa ka mid ah iyo timaha hoose iyo shaaribada iyo timahaas kalkilaha iyo howlaha in muxuu ahaa laga warhayo oo qofka uusan naftiisa dayicin mararka qaar maogta markaad safaray wax gashaan ayaa marka waxaa dhici in ragga ay si fiican laisu arka nin laga yaaba dabaal inuu gala kadibna ay waxaa weya timihiis ay garab socdaan ya waa khatar waa dhacaysa mararka qaar isma oga qofka isaga xadiidkaas ayuusan ogeyn ama uu ka wahsanaya ama dhibu ma arkaba ama kuwo qaarba waxayba taqliidinayaan ooy mxuu ahaa dhaajinayaan gaala dhaqanka ku dhaqanta gaalada waxyaabahaas moogta waa wuxuu yahay mararka qaar wax moodan shaydaankiyaa u sheegi waaya baabka toban iyo shanaad ixfaau shaarib shaaribka oo la gaabiyo iyo waa ixfaau lixa iyo garka oo la sii daayo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka toban iyo shanaad qaala imam nsa aleh raxmat ullah akhbarna cubaydillahi bna saciidin qaala xadaanaa yaxya bna saciid alqatanwa waan soo marnay can cubaydillaah cubaydillahi bni cumar alcumari wa abaranii qala wuxuu yidhi ahbaranii naafic mawla cabdilahi bn cumar can ibni cumar cabdulahi bn cumar radi allahu tacala anhuma can nabina bn xukr sal sl qal nabigan wuxuu yidhi axfuu ashawaarib war shaaribada waxaa weeyaan jara weeyaan wa axfu lixa timahana sii daaya ayuu nabig yihi sala allahu aleyh waalih waalihi wasalam baabka toban iyo lixaad alibticaad cinda iraadat alxaaja qofka markuu masquul rabo ama uu muxuu aha ifbix rabo inuu meel fog taga waa marka masquulaha ayna jirin oo meel bannaan ay tahay laakiin masqalii waad ay ku yeelaanba xaggee la fogeyni marka xaggee la aadi waa marka meel bannaan la jooga oo meel dad ay joogaan aad joogta inaad ka fogaato farid lisfar ayuu baabkan u baabay xadiidka toban iyo lixaad qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna camr ibnu cali qala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan qala xadaana abu jacfar alkhaطmi cumayr ibnu yaziida qala xadaani alxaariث ibnu fudayl wacamara ibnu khusayma ibnu haabit can cabdiraxmaan bn abi quraadin qaala wuxuu yidhi saxaabiga jaliilka ah kharajtu maca rasuulillah nabiga ayaan ula baxay sal slm min alkhalaa bannaan waana ifbaxnay wa kaana wuxuu nabigeena sal slm idaa araada alxaaja markuu inuu soo ifbaxo ama uu soo danguta uu rabo abcada nabiga wuu fogeyn jiray meel fog ayuu nabiga tegi jiray sala allahu alayh waali wasalam si cawradiisa loo arkin amaba wixii ayagaha aynan dadkii u dhibaataynin saas ayuu nabigeen yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka toban iyo toddobaad qaala imaamu anasai caleyh raxmat ullah ahbarana cali xujrin qaala ambaana ismaaciil ismaaciil bn jacfar ibn abi kaiir azuraqi weyaan wuxuu dhintay boqol iyo sdeetan hijr nabgeena sal slm can moxamed ibni camr can abi salmt bn cabdiraxman can maqir bn shucba saxaabiga jaliilka radi allahu taa arda ana nabiga nabgena sal sl nabigan wuxuu ahaa idaa dahaba hadduu taga almadhaba meesha la aada oo loo ifbixi abcada wuu fogan jiray qaala wuxuu yidhi raawigii xadiidka oo ahaa almuqir bn shucba fadahaba nabigu wuxuu aaday lixaajatihi dantiisu u baxay oo masquul ayuu doontay bannaanku taalla kuwaan dhisan maaha abcan wa huwa isagana fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaar uu nabigeena kusugay sal slam faqala wuxu yidhi itinii waxaad ii keentaa biwuduin biwaduu'in biyo ii keen wuu hore waxaan u sheegnay wuu inay tahay biyihii wuduun ay tahay ficilkii la samaynaayey fatawada nabigu weyse qaad sal slm wamasaxa al labada khuf sogsaantan ad adag oo qolyahan walaalyahan bakistaaniyiinta ee wataan qolyahan tabriiqa kuwaas ayaa khuf la yidhaahdaa labada khuf ayuu nabigeena masaxay intaas ayuu marka ku khatimay ninka la yidhahdo almuqir bn shucba qaala shaykh shaykhkee weyaan qaala shaykh annasaa'i weeyaan qaala sheekh marka yaal raggi ruwaadda ah oo sheekha kitaabka ka soo wariyey ayaa maxaa hadalkaas kala qaala shaykh shaykha wuxuu yidhi alimaam anasaa'i weeyaane ismaaciil huwa ibnu jacfar ibnu abi kaiir alqaari saan horgi soo sheegnay baabka toban iyo toddobaad alruksa fii tarki dalika fogaanta la fogaana in lisaga taga oo laysu rusqeeyo haddii masquul ay guriga ku taal agtiisa dhibba ma wana inaad meel fog aado laazim maahan waa laysu rusqeeyey xadiidka toban sideedaad qaala imam nasaai aleh raxmat ullah ahbarana isxaaq ibn ibraahim qaala amba'ana ciisa ibnu yunis qaala amba'ana amba'ana wuu noo sheega weyaan amba'ana iyo xadaanaa iyo ahbarana iyo macaanida ayada insha allahu tacaala waxay ku kala yara duwan yihiin mar baan insha allahu tacala aan tataaban doonaa haddii ilahay waqhti uuna can shaqiiq ibnu salama can xudayfa qaala wuxuu yihi kuntu waxaan amshi mid socdo maca rasulilah baan la socda sal slm faintaha ilaa subaadata qowmin dad meel ay qashinka iyo waxyaabahan guryaha la dumi ee qalabkooda iyo qashinkooda lagu shuba ayuu nabigeenna gaaray fabaala nabigu u kaadiyey qaa'iman isagoo taagan fatanaxaytu canhu waan ka fogaaday fadacaanii nabigu u yeeray sal slm wa kuntu waxaana cinda caqibihi cirabtiisa agtiisa ayaan ahaaday xataa faraqa ilaa uu ka faaruqa uma intaa kadib tawada qofna uu masaxay xadiidkan xadiidka qumalka xasuustaan xadiidka injirti oo muxuu ahaa laisku daqareeyey aada ugama foga laftarkiisa oo ummadda soomaaliyeed haddii la yidhaahdo nabi maxamed alai sl slam isagoo taagan kaadiyey haliswa in ruun halkaa lagugu dhufta khatar iyo bur haliswa laakiin annaga waxaan sheegayna ma laha waxaan sheegaynaa waa xadiid ku yeela bukhaari muslim muttafaqun caleyhi wa nasaa'iga bas maaha bukhaarina uu ku yeelaa muslimna uu ku yeelaa xadiidkan inuu nabigeena sal sl meel noocaas tagay isagoo taagan uu ku kaadiyey ya carabta xilliga joogta nabiga watiwaqtigiisa alai slat dhaqan waxa u ahayd in ay taagni ku kaadiyaan iyagoo mxuu ahaa ku ceebayna nabiga noo imaan doonta sal allahu aleh iyagoo ku ceebaynana noo imaan doonta <laughs> marka culimada marka waxay eh, leeyihiin nabigeena sal allahu alayh waali wasalam wuxuu u yeelayay libayaani iljawaas inay banaa ay mxuu ahaa bannaan tahay haddii mararka qaarad u baahato sarwaalad wa tusaale ahaan haddii kaadina waa kugu dhegan tahay haddii aad sarwaal siibtana waa meel bablic oo khatar wa in marka jiyaarka yar aad qarac ka siiso oo kadibna aad muxuua kaadin ay kuga hallaabin ood wix iska yar hagaajiso inay banaanta tahay iyuu nabiga ummadda uu sheegaayey culamada qaar saasay leeyihiin qaar waxay leeyihiin nabigeena sal alla alay slm ayaa laga haayey marka taagnidaasna mararka qaar dhabar xanuunka inuu fariistaa ku adkayd qaar waxay leeyihin maya eh, meesha qashinquba ay haduu nabiga fariy sal slm wasakhdii wiyaa soo gaari iyo wamaa ilaa daalika yani waxyaaba badan qaar waxay leeyiin hataa dhabar xanuun iyo muxuu ahaa dawo ayay u tahay iyo nin wal meel buu kala dhacay laakiin xadiidka naskiisu ad u jeedaan waa cad yahay lalaab ma lahan waa yahay alqowlu cinda dukhuuli khala masqushi marka la geli maxaa la dhihi xadiidka toban iyo sagaalaad akhbarana ah, isxaaq ibn ibraahim qaala anba'ana ismaaciil ibnu culaya weeyaan waa iqa boqol iyo wuxuu dhintay saddex iyo sagaashan nabigeena sal slm can cabdilaziz bn sahayb can anas bn malik ah, wuxuu ka wariyey radi allahu taala qa ui anas kaana rasul rasulka al sl sl ida dakhala alkhala hadduu musqusha nabigeena gala calayhi salatu salaam qaala wuxuu dhihi jiray allahuma ilahyw markuu gala weyaan inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alkhubuti walkhaba'ih shaydaanka kiisa jamaaca jamaacada kooxkooxda ah iyo kiisa xabadxabadkaan kaa mangeli amaba kiisa labka ama kiisa dhidigaan kaa mangeli saasuu nabigan dhihi jiray calayhi salatu salaam baabu nahy can istiqbaal qiblati qiblada in la qaabilo reebid liska reebayu baabkan baabka toban iyo sagaalaad xadiidka labaatanaad ahbaranaa qaal wuxuu alimaam nisaai akhbarna waxaa noo warramay moxamed ibni salamata walxaarif ibni miskiin qira'atan caleyh waana asmac waadujeedan walafdu lahu lafdigana waxaa iskala saaxiibkii ku dul akhri muxuuah isagoo lagu dul akhri dhegta u raaricin jiray can ibn alqaasim cabdiraxmaan ibn alqaasim alcutaqi wayaane wuxuu geeriyooday boqol iyo kob iyo sagaashan nabigeena alai slat slam qal wuxuu xadanii malik ibnu anas imam daali hijra can isxaaq ibni cabdillahi bn abi talxa can رافع ibn isxaaq anahu samica wuxuu ka maqlay abaa ayuub alansaari ayuu ka maqlay wa huwa bimisra misr isagoo jooga qaala wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartee maa adrii ma garanayo kayfa asnacu saan yeeli bi hadi alkaraaris karaayiis cafwan bi hadi alkaraayiis musqulahan waxaan ku samaynaa ma aqaan musqulahan aad samaysateen dhisateen waxaan yeelaa ma garanayo waqad qaala rasul rasulkan wuxuu yidhi sal slm idaa dahaba hadduu taga axadukum midkiin alqaa'idi meesha lagu ifbixi hadduu tago aw ilbowli ama meesha lagu kaadin hadduu tago falaa yastaqbil qiblata qiblada yuusan u jeesanin walaa yastadbirha yuusan dushan u jeedin masquulihiinan waxay u dhisan yihiin qiblada xaggeeda u jeedaan maxaan ku samaynayaa saas ayuu yidhi marka wuu ku kaleedan yahay abi musa ninka la yidhahdo abaa ayuub alansaari caleyh raxmat ullah laakiin culimmadu way ka hadleenoo horta masqulaha asal ahaan gurigaaga masquulihiisa markaad dhisayso dhanka qiblada ha ujeedin hadda xarameynka maka iyo madiine iyo musqul inaad aragta qiblad ujeedo xaaraan taqriiban ama waxay ka muxuuha qora ka soo bax ama qorrawdha ilan qibladooda ayaga madiina oo kale qibladeeda xagee weeyaan waa dhanka eh, koonfurwa qiblada waa koonfur makana waxaa weeyaan kacbada xaggeed musqul ujeedo inaad aragto qof walbuu ka taxadiraya inuu kacbada xaggeed ujeediy laakiin haddii musqulihii ay saa yihiin waxaa weeyaan dhib ma lahan insha allahu tacaala waa noo imaan doontaa baabka u dambeeya cashirka insha allahu tacaala oo labaatanaad annahyu can istidbaar qiblati cinda alxaaja annahyu can istidbaari alqibla cinda alxaaja reebidii iska reeba qiblada in loo dhabar joodiye dusha loo joodiye markii qofka uu ifkii mxuu ahaa masqush gudanay reebidii iska reeb baabkan baab xadiidka labaatan iyo koobaad qala wuxuu imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna maxamed mansuur qaala xadaana sami cuyeyna can zuhri maxamed shaab zuhri can aطa bni yaziida can abi ayuba alansaari ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa tastaqbiluu ha qaabilina oo mxuu aha ha qaabilina alqiblata qiblada walaa tastadbiruuha dhabarkan ha u jeedinina liqaa'iطin aw bowlin markaad ifbaxaysaan saxaro ama kaadi qiblada ha la qaabilina gadaanna ha ugu jeedsanayna weyaan walaakin warka lagu laabay shariquu qorax ka soo bax aado aw qaribuu amaba qorax udhaxaggeed muxuu ujeesta dhankaartan ujeesta weyaan laakiin qiblada la qaabilina su-aasha imaanaysa waxay ta marka haddii qibladii ay jirto mashriq iyo maqrib ka waran qolya hadda muxuu ahaa eh, dhankan australia halkaa jiro qibladooda waxaa laga yeelay galbeed tahay xataa maka marka la jooga dadka qaar waxay u tukanayaan xitaa marka daa'if la jooga waxaa loo tukanaya qorax udhac xaggeed ayaa loo tukanaya wahaakada marka qofka qibladiisa ay tahay koonfur amaba ay waqooyi tahay qofka isaga marka wuxuu ujeedsanaya labadaas qofkii ay dhanka hataa badhanka hataen labada dhan kale shariq ow qaribu marka iyada khitaabka wuxuu u socday raggi uu nabigan la hadlay sal sl madiina joogay koleyba sida muuqata intii aan rabnay cashirka ma gaarin laakiin insha allahu tacala waa habeenada soo socda waxaan isku dayna inaan socodsiina ilah waxaan ka baryana subxa tala asmal usna wasifat cla sidaan u bilownay oo xali aan u bilowna cawn aan u wadno inuu nooga taam yeelo hada wallahu aclam w sal allah w slam ala